بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بأن آيات أفرتا يصدح إلى آيات اللحدا إيا أفر من سورة النحل مؤمنين تي الله درتو ذي هجرتو دينتو الله بقتي الدنيا وناك بكليهين آخرنا وناك بكليهين وناك آخرنا كسي وين hadday ogaan lahaayeen marka alla wuxuu leeyahay wamaa arsalnaa ma anaan dirin min qablika adiga hortaa ilaa rijaalan rag mooye bani aadama kuwaasoo nuuxii aanu waxyoonay ilayhim xaggooda ee fasaluu bal weydiiya ahla dikri cilmiga kuwa u saaxiibka in kuntum hadaatiin laa taclamuuna kuwaan waxba ogeyn bilbayinaati waanu la diray iyo wazubuuri kutub waanzalnaa ilayka dikra aayaddan waxay tilmaamaysay markay yidhaahdeen qoladii qureysheed allaahu acdam an yakuuna rasuuluhu bashara allah wuu ka wen yahay inuu rasuulkiisu bashar noqdo ma malaa'ig soo diro markaasaa layidhi sidaa unbay ambiyadu ahay bani aadama bay ahaayeen fasal ahla dikri ahlu dikrigaasi waxay u badan tahay yahuudi iyo nasaarada dadka cilmiga yaqaana ilan dadkan quraysa waxba laga weydiin mahayo marka laleeyahay fasal ahla dikri waa qoladaa cilmiga taqaanay ama ha muslimiin ama yaanay muslimiin bal inay rusushii hore ay rag ahaayeen iyo in kale bal kala weydiiyaalay haddana ayaddu waa caamo markii cilmi loo baahdo dadka loo malaynayo inay wuxuun ka sheegi karaan yaa la weydiinaya wamaa arsalnaa ma anaan dirin buu alla yidhi min qablika adiga hortaa ilaa rijaalin rag mooye bani aadama nuuxii waan u waxyoonay ilayhim xaggooda waxyi baa loo waxyoonay fasaluu bal weydiiya ahla dikri cilmiga dadka u saaxiibka ah in kuntum haddaad tihiin laa taclamuuna kuwa aan waxba garanayn haddaad tihiin bilbayinaatidu meeshaa hore ee nuuxiida lagu tacalujin bilbayinaati baanu la diray rususha iyo wzuburi arsalnaadan waa lagu tacalujin karaa waanzalnaa waan dejinay nabiyulaahi maxamedow ilayka xaggaaga addikri waxyi baan dejinnay litubayina inaad u cadaysa linaasi dadka maa nusila waxa lagu soo dejiyey ilayhim xaggooda ood adigu u wado walacallahum yatafakaruuna inay dabadeedna fikiraan baa suura kala rusushii hore bayinaad iyo zubur bay wateen kutub adiguna sidii baa tahay bayinaad wadataa waxaana adiga lagugula maaday oo lagugu soo dejiyey inaad dadka u sharaxdo waxaa lagu soo inaad dadka u cadayso axkaamtiisa iyo nahyiga iyo amarka iyo sida loogu dhaqmiyo sidaa inaad u cadaysaa lagaa rabaa dabadeedna iyagoo ay ka fikiraan markii cilmiga loo sheego ay dadku fikiraano caqligooda ka shaqaysiiyaan saxaabadu waxay yidhaahdeen radiallahu canhum qur-aanka lafdigiisa nabigaan ka qaadanay macnihiisana nabigaan ka qaadanay sida loogu camal falana nabigaana baray bay waanzalnaa waan dejinay ileyka xaggaaga nabiylahi maxamed oo adigra waxyiga litubayina inaad u cadaysa linaasi dadka maa shaygii nusila ileyhim luu soo dejiyo waxyiga aduga adwada ah walcallahum yatafakaruuna dabadeedna inay waantoomaan oo fikiraan afa amina aladiina kuwii aamin bay ka yihiin makaruu dabaray oo sameeyey asayiaati xumaan iyo dembi an yaksifa allaahu inuu alla la gooyo bihim iyaga alarda dhulka sidii qaaruun oo kale ow yatiyahum alcadaabu cadaabku u yimaado min xayu meel laa yashcuruuna ayna ogeyn meelayna kaba filanaynin sidii qowmulood oo kale ow yaakudahum uu alla qabto fii taqalubihim gadgadoonkooda shaqada dhexdeeda ay ku jiraan markay safarka inay socsocdaan balaayadu halkaa ugu timaado famaa hum ma aha kuwaas bimucjiziina alla kuwa cajiisgelin karo ka baxsan kara ma aha ow yaakudahum inuu alla qabto calaa takhawufin maca takhawufin cabsi maceed luqada reehuday calaa takhawufin naqsi weeye inuu alla qabto calaa takhawufin iyagoo nuqsaan ku jiro caruurta iyo xoolaha laga soo bilaabo sida loo soo nuqsaaminayo cabsi baa ku beermi sidaasoo kale calaa takhawufinta ku daa fa ina rabbakum rabbigiin subxaanahu wa tacaala la oo idinkoo dhibaatadaa badan geystay buu allah cadaabka idinka dibdhigay fursad buu idin siiyey ra iyo raxiim labada sifaba waa raxmad laakiin ra waa turid yacni dhibaatuuna gaadhsiinayni raxiimna waxbuu siinaya wey allah wuxuu leehi subxaanau wa tacaala ma way aamin ka yihiin kuwa xumaanta daberoo had iyo jeer sameeya oo dembiilayaasha ah in alla dhulka la gooyo sidii qaaruun oo kale base waxay aamin ka yihiin cadaabku si kadaa meelayna kaba filaynin inuu uga yimaado len camalkanay ku jiraan cadaab baa idinku qaban ma lehe ama waa alla subxaana wa tacaala iyagoo socoto iyo safar ku jira oo shaqaynaya uu ku qabto meesha uu ku helo maamid bay ka yihiin sidaa darteed alla kama baxsan karaan ama uu qabto allah subxana watacaala takhawuf maca takhawufin cabsi miceedo isagoo jooga hareeraha laga soo bilaabi balaayadii cadaabkii mar kaliya yimid ma aha hareeraha laga soo bilaa markaa cabsi baa ku isagoo cabsanayo allah subxaana wa tacaala raxmadiisu waa waasico cadaabkii wuu dabriga afa amina aladiina kuwii ma aamin bay ka yihiin makaru sayiaati xumaanta daberay sameeyey an yaksifa allaahu inuu alla la gooyo bihim iyaga alarda dhulka ow yaatiyahum alcadaabu cadaabku u yimaado min xayu mee laa yashcuruuna ayna ogeyno dee ma filanayaan camalkooda markay ku jiraan way isla quman yihiin markay safarka yihiin ama shaqaysanayaan suuqa joogaan halkaa balaayo ugu timaado famaa hum iyagu maaha bimucjiziina kuwa alla ka baxsan kara maaha meel kastaba ha joogaan alla kama fakan karaan kamana dhuuman karaan o amase yaakudahum uu alla qabto calaa takhawufin maca takhawufin cabsi maceed oo balaayadu usoo gaangaamiso intay usoo dhagaado iyagoo cabsigid ku beeran tahay ku dhintaan fa ina rabbakum rabbigiin bani aadamow la ra-uufunka naxariista badan weeyo dhibaatada idinka celiya raxiimun oo naxariisto nicmadiisa idin siiya allah wuxuu leeyahay dadka xaqdiidayaashiihi awalam yarow miyaanay ogeyn cilmigoodusa gaadhin ilaa maa shay khalaq allaahu alla uu abuuray oo min shayin wuxuuna kaasoo yatafayau uu gedgadoomi dilaaluhu hooskiisu canilyamiini midigta uu ka gadoomiy washamaaili bidixda sujadan xaaluu khalqigaasi sujuudayo lilaahi alle u sujuudayo wahum iyaguna daakhiluuna ay dulaysan yihiinoo macnaa alla isu miskiininaya waxaa weeye shay kasta waa sujuuda marka sujuuda bani aadamka oo kale waa sujuud khiyaana xawayaanka kale iyo geedahoo dhan iyo wixii hooslahoo dhani tasarufkii alla inay u hogaansamayaano hadhkam intuu xaggaa u baxo markii qorax soo baxda intuu aggaa u baxo soo gaabta iyo haddana aggan ubi waa sujuud waa tasaruf alla weyn xawayaankan socdo oo dhan socodkooda allah baa ku tasarufay waa sujuud sujuuddu waa hogaansan weyn marka wax khalqi ah oo alla abuuran u hogaansamaynin ma jiro hooskaa bal dhowr madba dhinac u leexanaya alam yarow miyaanay ogeyn cilmigooda sameeyaanu gaadhin ilaa maa shay khalaq allaahu alla abuuray oo min shayin wuxuun wuxuun ah min shayin waa nakiro yatafaya uu gadgadoomi dilaalu hoosaskiisu canilyamiini midigta uu ka gadoomi washamaaili bidixda uu ka gadoomi sujadan xaalo khalqigaasi kuwa u sujuud yihin lilaahi alla tasarufkan uu alla ku tasarufayo yaa sujuuda wahum iyaguna daakhiluuna ay dulaysan yihin masaakin yihin macna aan kibir ku jirin waay walilaahi alle yasjudu waxaa u sujuuda maa fi samaawaati samada waxa ku sugan oo malaa'igtu ka mid tahay iyo waa fil ardi ardada waxa ku sugan min daabatin wax socda ah walmalaaikatu malaaigtuna way sujuudi wahum iyaguna laa yastakbiruuna maba kibiraanba malaaigtu sidoodaba kibir ma leh yakhaafuuna waxay ka baqi rabbahum rabbigood min fawqihim dushay ka baqi alla ma caasiyan laa yacsuuna allah maa amarahum yafcaluuna maa yumaruun allah khalqigoo dhan baa u sujuuda waxa ardada jira iyo waxa samada jira wax ardada jira oo socdo waad garan waxa aan lugaha lahayno waa aayaddaa hore way sujuudayaan iyaguna hooskoodii iyo yaa sujuudi malaa'igtana si gaara maa fi samaawaatina way soo geli malaa'igtu haddana si gaaraa loo sheegay waa cadfu khaas cala ma leh waxay ka baqayaan had iyo jeer iyagoon dambi lahayn oo alle u hogaansan haddana cadaab inuu dusha uga yimaada yakhaafuuna ciqaab allah min fawqi wax walba dushu ka yimaada wax waliba dushu ka yimaada xukunka alla oo dushu ka yimaada wayafcaluuna waxay falayaan malaa'igtu ma yu'manuun marka ayadan waa ayadaha sujuuda wey waa afar iyo toban iyo mid khilaaf ku jiro suuratulxaj mideeda dambe khilaaj baa ku jira walilaahi alla yasjudu waxaa u sujuuda fi samaawaati samada waxa ku sugan wama fi lardi oo min daabatin wax dhul socod ah iyo walmalaaikatu malaaigtu wow malaaigtuna laa yastakbiruuna ma kibraan yakhaafuuna rabbahum rabbigood bay ka baqi min fowqihim dushooda in cadaab uga yimaado wayafcaluuna waxay fali maa yumaruuna wixii la amray wa qaala allah allah wuxuu leeyahay maxaa lainoo naseexeeyey laa tattakhiduuha yeelanina ilaahayni laba ilaah inayni oo laba ah. inamaa huwa alleh ilaahun ilaah weeye waaxidun oo kelidii ah fa iyaaya aniga keligay farhabuuni iga baqabuun alla subxaana watacaala marka ilaahay isnayn waxaa loo leeyahay ilaah saddexa samaysta ma aha ilaah tiraba ma leh marka tirada ugu yar ilaahyo ha ka dhiganina tirada ugu yar ilaah ha ka dhiganina middo kale ilaah lafdiga ilaah wixiiyuna ilaahba aadan ku magacaabin cibaado alla iyo quraca iyo meeshii wax kastood cibaadaha laleeyahay siiso ilaah buu noqonaya afara'ayta man ittakhada ilaahu hawaahu adallahu llahu calaa cilmi hawadiisiibuu ilah ka dhigtay miyuu nina hawadiisa waa ilaah dhihi ilaah buu ka dhigay hadduu dabagalay hawadiisa waay wa qaala allaahu alla wuxuu uhi laa tattakhiduuha samaysanina ilaahayni laba ilaah inayn oo laba ah inamaa huwa ilaahu ilaahu ilaah weeye waaxidun oo keliya fa iyaaya keligay farhabuuni iga baqa markii cibaadada uu alla sheegayo keligii buu sheegi markii ficilka wuxuu samaynay sheegaya facalnaa khalaqnaa mucadimu nafsi baa carabta la yidhah waa hadal carabi ah. walow alla waxaa u sugnaaday maa fi samaawaati samada waxa ku sugan oo dhan iyo walardi ardada waxa ku sugan walow alla waxaa u sugnaaday addiinu cibaadada iyo daacada waasiban xaalu daa'im yahay oo cibaado meel kale la marinaya ilaa yowmi alqiyaama ma jiro afa kayr allaahi ma alla kayrkiibaa tataquuna ka baqaysa ma waxaan allahi baad ilaah ka dhiganaysaan oo taqwo siinaysaan ood ka baqaysaan ood khayr ka doonaysaan taqwadu markii keligee la sheego waa daacada iyo nahyigo laiska daaya labadaba laakiin iyadii daacad haddii laisla sheego taqwaduna waa xumaan iska ilaalin daacaduna waa khayr samayn wey markii la isla sheego laakiin keligeed haddii la sheego labadiiba way soo gelayaan wey marka waxaa laleeyahay allaha samada iyo ardada abuuray ee cibaadadu keligii u sugnaatay ma midaan ahayn baad caabudaysaan baa layii waa wax cajiiba wey inagaa dusha laynaga saaray somaarg weliba alle waxaa usugnaaday maa fi samaawaati samada wax ku sugan oo dhan iyo walarda ardada weliba alle waxaa usugnaaday addiinu cibaadada iyo daacada waa siban xaaluu joogta yahay afa kayrallaahi ma alle kayrkii baa tattaquuna ka baqaysaan ood caabudaysaan wamaa bikum waxa idinku sugan oo min nicmatina fa min allah wax alla waxaad nicmo haysataan noocay dooni ha ahaatee xagga allay ka timid uma idaa masakum uduru idin taabto faileyhi xaggiisaa taj'aluuna u cabanaysaan waxalla waxaad nicmo haysataan dhinac kastaat adiga daatadaada caruurtaada beeraha waxalla waxaa nicmo bani aadamku haysto allah baa u keenay haddana dhibaata markuu idin taabato allaad u cabanaysaan meel kalood u cabataan ma jiro waa kii cikrima binu abujahl markii maka la qabsaday yuu badda galay oo wuxuu raacay doonbuu raacay inuu arduxabashi maaduu rabay doontii baad dhabaylo ku kacday gaaladii baa waxay dhaheen mar haddii sidan oo kaleta alla keliya weeye cid kaloo la baryi ma jira waabana sidaba hadii dhibku bato markaasuu yidhi ka meeshan igu nabadgelin meel walba igu nabadgelin ilah waxaad igu ogaataa inaan nabiyullaahi maxamed u taga haddaan meeshan ka badbaado oon samaaxadiisii weyneed ka cisima abujahlalkiibuu ka soo noqday allah wuxuu leeyahay wamaa bikum waxaa idinku sugan oo min nicmatina noocay dooni ha fa min allah alla xaggiisa weye uma idaa masakum uduru dhibku markuu idin taabto fa ileyhi alla xaggiisaa taj'aruuna u cabanaysaan cabashada mataqaan uma idaa kashafa dura alla dhibka markuu faydo cankum xaggiinna ilaa isla waqtigaaba fariiqu qaybo minkum idinkayda kamid ihi yushrikuuna birabbihim rabbigooda iyaga u sharigeel wey waa coloshila ciyaar dadku waa indha ku garaadle markii dhibaata timaada alla loo caban markii qaar mushrikiin un baa la heliyo waa iska caadi dhihi waa iska caadi waxan dad badan baa sidaa yidhaha waa iska caadi de in abaartu timaado ama cudurku yimaado waa iska caadi waa sidaa waay uma idaa kashafa dura alla markuu dhib ka faydo cankum xaggiina ka faydo idaa isla waqtigaaba waa idaa fujaa-iyaa la yidhaah fariiqun qaybo minkum idinka idinka mid ihi yushrikuuna birabbihim marka waxaa la doonayaa marka dhibku yimaado alla u sabiro alla bari laakiin haisdabarogino agga kale ha noqonin maxay sidaa u shariig yeeli liyakfuruu laamta laamucaaqiba yidhaahdiino cilada ay u shariig inay gaaloobeen iyagu ulama jeedin liyakfuruu caaqibadoodii baa noqotay inay wixii alla siiyey ay ka gaaloobaan haddii laamu cilo laga dhigan waxay sidaa u yeeleen liyakfuruu inay ka gaaloobaan oy diidaan bimaa shay aataahum alla siiyey fatamatacuu raaxaysta fasawfa taclamuuna waadow baad ogaan doontaan dib baad ka ogaan doontaan raaxaysta waa amar waa amru taadiidoo dee waxaa weeye in yar isug bay ka dhigan tahay raaxaysta noolaada waa raaxo yar intii raaxada wixii ka dambeeyey idinkaab arki doona wax idinku dhaco wey waxay u sameeyeenoo shirkiga ula yimaadeen liyakfuruu inay diidaan oo ka gaaloobaan bimaa ataahum wuxuu alla siiyey markaasaa waxaa li fatamatacu raaxaysta in yar fasawfa taclamuuna wayajcaluuna waxay u yeeli limaa shay laa yaclamuuna ayna ogeyn inuu shariya khayr leeyahay nasiiban sad oo mimaa kii rasaqnaahum aan ku arsaaqnaya allah wuxuu leey tallaahi baan ku dhaartay latus'alunna waa la idin weydiin camaa kii kuntum aad ahaydeen taftaruuna kuwa been abuurta ee qadiyadii qurayshu ay ku dhaqmeeyey bay meeshu tilmaami cid alla ciddii sidaa yeeshana xoolahoodii bay asnaamta u magacaabiyo dhagahay jeexjeexi way calaamayn oo sumad bay ugu dhigi sanam hebel baale sanam hebel baale asnaamtiibay wixii risqigaha alla siiyey ay qayb ka mid ah siin waxaa asnaamta ahe ay qayb kamida siiyaanna ma oga inuu wax u tariyin kale waxa cilmigooda waxa laleeyahay ma ogidin waxa ay wax siinayaan inuu wax u tariyin kale ma oga waxa wey waa wax neefkaa waa wax qorigaa meesha iska taagan wayajcaluuna waxyeeli limaa shay laa yaclamuuna ayna ogeyn inuu duriyo nafci midna leeyahay waa asnaamte nasiiban sad bay u yeeli ama qayb mimaa kii radaqnaahum aan ku arsaaqnay oo xoolahooda badhkood iyo asnaamta u calaamayn allah wuxuu leeyahay tallaahi baan ku dhaartay latus'alunna waa laidin weydiin amaa kii kuntum aad ahayn taftaruuna kuwa been abuurta waxaanaad been abuurteen walla waa laidin weydiin wey been abuurku waa maxay inay wixii alle lahaa ay asnaam siiyeen oo waxyaabahay ku dhaqmeen waxaa ka wixii alla ay u sheegaanna asnaamtooda waxbay ka siin markay u baahdaan wixii asnaamta u sheegaanna waxba ka siin mahayaan tilka idan qismatun diiza waa jaa-irad weeye qaybtaasi wayajcaluuna u yeeli lilaahi alle albanaati gabdhay u yeeli alla gabdhuu leeyahay bay yidhaahdeen subxaana alla waa ka nasahan yahay wayajcaluuna lahum iyagana waxay isu yeeli maa yashtahuuna waxay yihiin wiilashaa waidaa bushira markii loogu bishaareeyo axaduhu midkood bilusaa mid dadig dalla wuxuu ahaa wejhu wejigiisu muswadan kii madow yani midabkiisu madoobaan maayo carabta waxay isticmaashaa ruuxa walbahaarsan wejigiibaa madoobay bay idhaaheen wahuwana kadiimun uu ciilbukuusan yahay ciilbukuuqa waxaa la yidhaha qof dhibaata haysatoon haddana ka hadli karaynin wayajcaluuna waxay u yeeli lilaahi alle albanaati gabdho oo malaaigtu waa banaatullaahi bay yidhaahdeen subxaana walahum iyagana waxaa u sugnaaday maa yashtahuuna waxay jecel yihiin wiilasha iyaga gabdhaha la xun wixii iyaga la xumaa ay xabaal nololin jireen yey alla gabdhuu leeyahay yidhahdeen wiilashana iyagiibaa isu quudhay wayajcaluuna waxa lilaahi alle albanaati gabdha subxaana walahum iyagana waxay isu samaynayaan maa yashtahuuna waxay jecel yihiin idaa bushira markii loogu bishaareeyo axaduhum midkood bilusaa gabadha dig dalla wuxuu ahaa wejhu wejigiisu midabkiisibaa isbedelaya marka midabku isbedeli maaye isticmaalka carabtaa sidaas ruuxii walbahaarsan wahuwa isaguna kadiimunu cilmukuuqsan yahay ciil haya si u hadlana ma yaqaan gabadhii way u dhalatay marka wuxuu ka fikiraya waxbuu ka fikiraya yatawaara wuu iska qarin min alqowmi qoomka min suui shay xumaantii darteed bushira bihi loogu bishaareeyey wayufakiru wuxuuna ku fikiri ayumsikuhu inuu haysto waxaa loogu bishaareeyey calaa huni dulli micii oo isu welbahaarsan yahay ama dulli uu gabadha ku hayo am yadusuhu inuu aaso fi turaabi ku aaso alaa waxaa xunsaaa maa yaxkumuuna waxay xukumeen wuu iska asturi qoomkiibuu iska asturi hebel gabadh baa u dhalatay waxaa weeye ceeb bay ka yaabayn waa la jiray beriga marka gabadha in la qafaasho ama nin inan gumeedihii guursado ama si kale ay noqoto xumaan kale soo jiida yay ka yaaban marka wuxuu ku fikirayaa dadkan saaxiibadii uu ka yaxyaxsan yahay inuu yimaado ku fikri miyaad aastaa miyaad aastaa mase dulli baad ku haysataa calaa huuninta gabadhaa lagu celin karaa dulli gabadha oon la danaynaynin oon la danaynaynin oo ciqaaban oon cidudan ka lahayn ama calaa huuni dulli isaga aho uu ka yaxyaxsan yahay dadkaas saaxiibadii ah. yatawaaraa wuu iska asturi min alqowmi qoomkii min suui maa bushira bihi wixii loogu bishaareeyey xumaantiisa ayumsikuhu inuu haysto yu ku fikri calaa huunin maca huuni dulli micii oo isagu gabadhu ceebaalo yahay isagiyo gabadhuba am yadusuhu inuu ku aaso fi turaabi carada alaa waxaa xun saa alaa saaa waxaa xun alaadu waa tanabuh xaraf gooni macna uma sameeyo alaa saaa waxaa xun maa yaxkumuuna waxay xukumeen oo ah inay gabdhihii sidaa u galeen gabdhuhu bani aadamnimada iyo gabdhihiiy raggu waa isku mid ma kala sareeyaan bani aadamnimada cibaadada allo ma kala sareeyaan shaqadunbaa u kala duwan bas shaqada keliyunbaa u kala duwane bani aadam sharaf leh oo alla sharfiyey oo wanaagsan oo khayr qaba kulli gabdhihiiy wiilku wey laakiin shaqadaa u kala duwan liladiina kuwii waxaa u sugnaaday laa yuminuuna aan rumaynin bilaakhirati aakhiro gabdhaha way xabaalnololin jireen masalusowi nin baa nabiga u yimid caleyh salaatu wasalaam wuxuu ninkii aada u walbahaarsan buu arkay wuuna muslimay ninku war maxaa ku ayuu yidhiho waxaan xusuusinahay gabadhaan dhalay oo intaan god ku riday cabaadkeedii baan xusuusan meella la qaban lahay allahu akbar liladiina kuwii waxaa usugnaaday inaga hadda inaga baadiyaha marka la joogo hadda dee waa la ilbaxay magaala la galay gabdhaha isagoon si kale loo xumaynaynin tacliimta laguma dari jirin xoolahay dadka u raacay waa la iska diro tacliimta lagu dari maayo wiilashana tacliimta baa lagu dari gabadhii wiilka wada dhashaa wiilkii qur lagu dari markay weynaatana nin baa lagaga iibsan waa dulli wey ma fiicna sidaas allah wuxuu leeyahay liladiina kuwii waxaa usugnaaday laa yuminuuna aan rumayni bilaakhirati aakhiro mahalu sawi sifa xun dhaqan xun baa u sugnaaday walilaahi allana waxaa u sugnaaday almahalu sifo alaclaa oo sarraysa allah sifadiisa oo dhani waa wada sarraysaan wey wahuwa alla alcasiizu ka qaaliba weyn alxakiimu oo falsan say waliba siduu ku habsan yahay buu alla u maamulo xakiimku waa sida allah wuxuu leeyahay walilaahi alla waxaa u sugnaaday almahalu laclaa sifo sare macnaha alle iyo shay kale laisma barbardhiga wey saa isku sifada ma ahe wahuwa allana alcasiizu ka qaalib wey alxakiimu afalsan walow yuaakidu llaahu alla hadduu u qaban lahaa annaasa dadka bidulmihim bisababi dulmihim maa taraka kama tageen calayhaa ardada dhusheeda min daabatin wax socda walaakin yuakhiruhum wuu dibdhigi ilaa ajalin musaman la magacaabay yuu u dibdhigiyo ciqaabta usoo dedejin maayo fa jaaa markuu yimaado ajaluhum muddadoodii laa yastairuuna kadib dhici mahaya saacatan ilbadhiksi walaa yastaqdimuuna kana horumari mahayaan allah subxaanahu watacaala dulmiga dadku samayn hadduu u qaban lahaa wax nafi ku jirto oo dhulka dhul socon lahaa ma jiro ma jiro ciqaabtanaa wada gaari lahayd ah, waa kii uu nabigu lahaa niman baa safaruxaj bay ku socdaan kacbaday duulimaad bilmatal ku yihiin nin kalaa la socdo ganacsi ah camalkiisi baa lagu soo bixin buuri marka balaayadu markay timaado tacumu saalix waalix wey marka hadda inagoo kale dhibaatadu markay timaado dadka dambiilayaasha ah haddaynaan inaan ka hortegin waxa weye dhibaatadu wayna wada gaadi laakiin baxamdulilahi tacaala hadda dadkeenna xagga khayrkayna u badannahay dadkeennu alxamdulilahi rabbi alcaalamiin baalka la yidhaahdo jucliga xadiid weeye xataa juclaanka waa baalka la yidhaahdo xaar walwaal miyaa la yidhahda waa baalka ugu dakanayar ciday colyihiin adduunka ma joogo waayo qurub buu cunaa qurunkana ciduma rabta hataa kaa wuu halaagsan bilaha baa aan cid xidadu qaba iyo cid qabtaa midna jirin hataa kaasi wuu halaagsan bilaha baa le walow yuaakidu llaahu alla hadduu u qaban lahaa annaasa dadka bidulmihim bisababi dulmihim dulmigooda sababtiisa iyo dembigooda maa taraka kama tageen caleyha ardada dusheeda min daabatin wax socda walaakin yuakhiruhum alla wuu dibdhigi oo cadaabka ka dibdhigi ila ajalin muddo musaman oo la magacaabay muddadii allah alla subxaanau watacaala ugu talagalay markaa waa fursad la siinayo dadka si ay hanuunka u qaataan faidaa jaaa markuu yimaado ajaluhum muddadoodu laa yastakiruuna kadib dhici maayaan saacatan ilbiiqsi walaa yastaqdimuuna kana hormar waa digniin hadda ogow inta fursada aada haysato ee nooshahay intaa ka faa'iideyso mar haday ajashii timaado haddaad tidhaahdo berri baan iska tawba keeni inaad gaadiyaahuba wayajcaluuna waxay u yeeli lilaahi alle maa yakrahuuna waxay necab yihiin oo gabdhaha ah watasifu way tilmaami alsinatuhum carabkooduna alkadiba been oo waa maxay beentay tilmaamayn baana lahum inuusun alxusna ka wanaagsan oo adduunka ay ka wanaagsan yihiin muminiinta oo wiilashu iyagu ay u sugnaadaan laa jarama waxaa xaq ah lahum inuu usugnaaday annaara naar waanahum iyagana mufaraduuna in la dayacayo allah wax ma iloobay in la dayacayo aan cidu danaynayn mufaran sidaa unbaa ugu ran marka ayaddu waxay sheegaysaa allah subxaanahu wa tacaala waxay u samaynayaan allah waxay necbahayn gabdhuu leeyahay bay dhahdeen waa been waxaas been carabkoodu maamulay wey waxayna sheegayaan oo kale oo beenaalayaal ku yihiin wanaagga annagaa leh sidaanu hadda idinka xoolo badanoo idinka fiicanahay dhinaca kalena waxa wey wixii fiicnaa oo iyaga la fiicnaa wiilashii gabdhuhu ma kala fiicine wixii iyaga la fiicnaa iyo iyaga isu sugeen xaq waxaa aho hubaala inay naar geli doonaan wayajcaluuna waxa u yeeli lilaahi alle maa yakrihuna waxay necab yihiin oo gabdhaha ahaa watasifu way sheegi way tilmaami alsinatum carabyaalkooda alkadiba been beentaasoo ah bianna lahum inuu usugnaaday alxusnaa wanaag oo siday adduunyada u fiican yihiin haddii bacsiba jiro ay wanaagsanaanayaan isla markaana wiilashu iyaga leeyihiin laa jarama xaq waxaa ah ana lahum inuu sugnaaday annaara naar o anahum iyagana mufraduuna in la dayacayo la iloobi ma aha alla wax ma iloobo waa la dayaci ciddanayna ma jirto naarta inta lagu rido yo halkaa ku jiraya tallaahi allah wuxuu leeyahay tallaahi baan ku dhaartay laqad arsalnaa waxaan u diray ilaa umamin ummado oo min qablika adig ka horeeyey rusul baan u diray mafcuulkiibaa go-an fazayana wuu u qurxiyey lahum iyaga ashaydaanu acmaalahum camalkoodii xumaa ay ku jireen shaydaanku wuu qurxino war tanaa fiican buu leeyahay adiga wax kaa wanaagsan baa jira fa huwa shaydaanku weliyuhum gargaarahooda wey alyoma maanta yacni wax shaydaan uga dhow ma jiro dee gargaarna uma tari karo gargaarka waxay ka rajaynaya waa shaydaanka ay raaceen walow maxaa u oo daatadiisa muqadaska ah ku dhaartay rusul baanu ummadihii hore u diray sidaasoo kale siday kuwan kuu diideen yuu shaydaanku camalkoodii u qurxiyey waa kii nabigu xariiqay meel buu saa u xariiqay hareerahana wadooyin buu ka xariiqay wado walba shaydaan baa taagan shaydaan qaar xagga shahwadu dadka u qurxin qaar xagga xanta iyo hadalka xun buu u qurxin qaar xagga daacala-aantuu u qurxin shaydaan baa camalkoodii u qurxiyey camalkay ku jireen mantka maanta de isagaa gargaaro w maanta uga dhow oo uga qaraabo dhow ma jire de waxu tare wy muxuu tari tallahi ku dhaartay laqad arsalnaa waan diray ilaa umamin ummado oo min qabli kaa horreeyey rusul baan u diray fazayana lahum shaydaanu shaydaanku wuxuu u qurxiyey acmaalahum camalkii ay ku jireen dembiga ahaa fa huwa shaydaanku weliyuhum sokeeyahooda weeye alyoma maanta waxay maanta gargaar ka dhowraan waa shaydaan walahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab aliimun mulimun wamaa anzalnaa ma anaan dejinin nabiyllaahi muxamedow caleyka dushaada alkitaaba kitaab ma anaan deji kitaabkan qur-aanka ah ilaa oon dejinayse litubayina inaad u cadayso darteed baan u dejinay lahum dadka alladii kii ikhtalafuu fiihi ay isku khilaafeen iyo wahudan hanuun iyo waraxmatan raxmad liqowmi qowm yuminuuna maxay kay isku khilaafeen waa maxay dee sharciga waa laisku khilaafsan yahay dadku waxay isku khilaafaan qur-aankaa kala cadaynaya xalaashii iyo xaaraamtii wixii fiicnaa iyo wixii khilaaf ka dhacoo dhan qur-aanka cadaynay maa faradnaa fi lkitaabi min shay wax walba qur-aankay ku jiraan wamaa anzalnaa ma anaan dejina caleyka dushaada alkitaaba ilaa inaad ilaa oon dejinay salitubayin inaad u cadaysay weelahum iyaga aladii ikhtalafuu fiihi wahudantu waxay ku cadfan tahay litubayina litabyiini wey litubayina litabyiini iyo wahudan iyo waraxmatan liqowmi qowm yuminuuna rumeeyeybay sidaa iyo hanuun iyo raxmad u tahay qoomka rumeeye bay hanuun ramad u tahay hadda kuwa kale qudhan ramad bay u ahaan lahayne way diideen allah subxana